sha allah tabaaraka watacala uguna gaaban marka kitaabu alaaq uu gebagaboobay in sha allah kitaabu alkhayli fardaha ayaan geli doonaa maadaama fardaha ay orod badan yihiin orodkaas marka intaan la gelin ka hor inaan ka yarnasanno ayaan rabnaa insha allah tabaaraka wa marka waxaan samaynaynaa inaan eh, casharka soo koobno inta yar oo harsan ayaan qaca ka siinaynaa biidn illah caza wajal yasar allahu lana dalik baabu waxaa meeshaan qoran baabka afar iyo toddobaatanaad alaqraa'u baabu alaqraa'i qur'iga ayuu baabkan u baab yahay wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaثata quru ayuu rabbi yihi subxana wa tacaala saddex qur'i haweeney dumarkii la furay naftooda ha ku qasbeeno oo ha sugeena intayna guursanin ka hore intay ciddada ka bixin ka hore saasuu rabbi yihi subxana wa tacaala qur'iga marka wuxuu ku soo arooray baabkan u baabyahay qur'i marka laba arimood ayaa lagu fasiraa xagga luqada carbeed mid waa xaydka ficlanna luqadda carbeed xayd waa loo yaqaanaa quriga sidoo kale waxaa lagu fasiraa haweeneyda markaay ka daahir noqoto xaydka oy ka nadiifsanto iyadna quri waa la yidhahdaa luqada carbeedna uu ku soo arooray labadaba horta taa meel iska dhiga ka luqad ahaan quriga xaydkana waa la yidhaahdaa duhrigana waa la yidhaahdaa qodob waa qodobkaas qodobka labaad ahlulislaam oo saxaabada nabigeenna ay qeyb ka yihiin ayaa waxaa weeyaan qurciga ma duhriyaa loola jeedaa quruga ilaahay uuna faray haweeneyda marka la fura inta ay sugaysa ma saddex jeer inta ay daahir noqotaa mise waa saddex jeer inuu xayd ku dhaca arrinkaas marka eh, alimaam amaba amiir اlmuminiin cumar iyo cali iyo dad badan waxay qabaan madhabka iyo ariiqa alimaam الnasaa-i uu maray oo waxaa weya qur'iga xayd inuu yahay adiladana u keensaday imam الnasa'i aa ka mid cabdullahi bn cumar ibn اkhaaab iyo umuna caaisha radia allahu ta adaha wa kadalika radia allahu an ibni cumar can abih iyo sidoo kale imaamuna alimaam shaafici quriga waxay qabaan iyagana inuu uhriga yahay oo alaaثaةa quru ay macneeda tahay saddex jeer haweeneyda inuu ah, daahir noqoto oo quriga la sheega uhriga inuu yahay marka arinkaas isaga ah jamaahiirtana waxay u badan yihin wallahu aclam in uhriga uu quriga quriga uhriga iyo daahir noqoshada uu yahay eh, muxaqiqiinta in badanoo ka mid ahna waxaa weeyaan waxay rajaxayaan inuu duhriga yahay intaasaa marka aan uhriga kaga kaat aan kaga kaaftama quriga kaga kaaftamayna hal xadiid ayaana kusoo arooray oo hadda imaamku uu keenay wuxuuna u deliishaday inuu quriga yahay xayd uu soo deliishaday laakiin waxa weeyaan adilo aada u badan oo duhriga inuu quriga yahay cadaynaysa oo badan ayaa jiraan marka laakiin hadda waxaad ogaataan inoo muhiima ah in quriga duhri eh, iyo muxuu aha xaydba loo isticmaalo ay culimada iyo ahlucilmigan ay ku kala jaban yihiin alimaam shaaficina uu maray dhanka duhriga intaas ambaa noo muhiim insha allah tabaaraka watacala xadii saddex kun shan boqol iyo <clears throat> nacam ha ha ha maxaa loo kala qaadaya waxaa loo kala qaadayaa xaydka haddii quri waa la yidhaahdo haweeneyd iyadoo xayd qabto haddii waxaa weeyaan la fura qurigaas ay ku dhex jirto xaydka haddiiba aan dhahnaba looma xisaabay ma loo xisaabay ma garat oo afaru ku noqonaa markaas afar xayd uu ku noqonaya marka laba jeerba waxay isku waafaqsan yihiin haween labada gruubba haweeneyd iyadoo xayd qabto haddii la fura in aan xaydka isaga ah aan quriga aad ku jirin waa isku waafaqsan yihin ma garate marka alcumuum mas'ale aad u dhib badan ma ahane qofkii inta marana ishkaal weyn ma jiro kan intan ishkaal weyn ma jiro laakiin ah, madhabka alimaam shaafici duhriga ayuu qabaa saasubaa inaan ogaana muhiima xadii saddex kun shan boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qala aimam nas abarna cmr bn mansuur النasائي wa iqة tabt qala xadaثna cabdالlahi bn yuusuf الtinisi wa iqaة mutqin qala xadaثna leyt bn sacd qala wuxuu yihi xadaثanii yaزيid ibn abi xabiib alasdi iqaة faqiih wa kana yursil can bukayr maxaa idin qoran can bukayr annaga maxaa noo qoran tiimkeena ma taqaanaa can bukayr can cabdilaahi waa sax maaha can bukayr ibn cabdilaahi ibn ashaj alqurashi wa iqa can mundir ibn mugiira almadani waa maqbuul can urwa ibn zubayr raximah اllah waraxima jamiic ruwaad ana faatima ibnati abi xubaysh xadaat waxay u sheegtay annaha iyada atat inay u timid rasul rasulka sal slm kadibna fashakat ilahi waxay u sheegatay addama dhiig iska socda oo dhiig furun ah istixaada ayay ka sheegatay faqaala rasul rasulka wuxuu ku yuri sal slm inamaa in kalamaana daalika ka isaga cirqun waa xidid fanduri eeg idaa ataaka aduu ku yimaado quruki dhiiggaagii falaa tusalliha tukanin waidaa mara hadduu soo mara ama u tagadha quruki dhiiggaagii fataaharii isnadiifi oo isdahir oo qabayso qaala wuxuu yidhi uma kadibna salli tuka maa bayna alqur'i dhiiggaas ila alquri dhiigga kale intuu dhexaysana salaad duka weeyaan imaam muxuu soo daliishaday marka wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusina alaaثata quru markuu rabbi le subxaana watacaala qurigaas inuu xaydi u daliishaday waxaan laakiin laisku haynin qurciga xaydna wuu noqonayaa duhrin waa noqonaya labadiiba luqadda carbeed iyo adiladii a wada aroortay laakiin aayadda maqsuudkeeda ma xaydkia loola jeedaa mise duhrigaa loola jeedaa taas waa tan laisku haya xadiidkan hadda ma caddaynay muxuu ahaa in yacni markii laga hadlaayey ciddadii haweenayda la furay in ay duhriga inuu yahay inuu xaydka yahay qurcigaas ma sheegin laakiin quriga u keenay in qurigu xayd loo isticmaalo keenay laakiin nusuusta kale oo quriga uhriga u isticmaalaysa imaamku muusan keenin caleyh raxmat ullah baabu naskhi muraajaca in lagu noqdo nasakhitaan la nasakha bacda taطliiqaati اhalaaث saddexda furiin marka haweeneyda la furo kadib in haweeneyda lagu noqday in la nasakhay ayuu baabkan u baab yahay horaan in ay jiri jirtay oo laakiin markii dambe daaqadda laga riday imamka saas u daliishanaya caleyh raxmat ullah xadii saddex kun shan boqol iyo konton iyo afaraad waa xadiis xasana صaxiixa qaala alimam nasi akbarna zakariya ibnu yaxya wa khiyaat الsuna wa iqat xaafid qala xadaثana isxaaq ibn ibrahim alxamdali qaala xadaثana cali ibn xusein ibn waaqid waa saduq yahim qala wuxuu yihi xadaثanii abi abiisna waa alxusein ibn waaqid waa iqat yahim qaala wuxuu yidhi xadaثana waxaa noo hor yaziid الnaxو yaziid ibn abi saciid النحو واثقة cاabد عن عكرمة عكرمة مولى عبد الله بن عباس رحمه الله ورضي الله عن بن عباس وعن أبيه عن بن عباس رضي الله تعالى عنهma في qowلihi qowlka all uu yihi maa nansakh min aayati aw nunsiha naأti bikhayri minha aw miliha maa nansakh ma nasakhno min aayatin aayad ma nasakhno aw nunsihaa ma hilmaamsiina nabiga oo kuma hilmaamsiina haddii ay dhacdo naati bikhayri minha aw miliha mid ka khayr badan ama iyada mid la ah ayaan keena ayuu rabbi yidhi wa qaala rabbigan wuxuu yidhi subxaana wa tacaala hadalka yaa wata cabdullahi bn cabaas waidaa badelnaa haddii aan ku bedelna aayatan aayad makaana aayatan aayad booskeedii wallaahu alla weyna yaclamu og bimaa yunazilu alaaya ilaa akhi laaya weeyaane wa wuxuu yidhi aayad kale alla subxaana wa tacala yamxu wuxuu tira allahu alla weyne maa yashaa wuxuu doono wayubitu ay wayuhbitu maa yashaa wuxuu rabana rabbi uu sugi wa cindahu allaagtayn waxaa ahaaday umu kitaabka asalkiis ayaa ahaaday fa awalu maa nusikha min alqur'aani qur-aanka waxa la nasakh waxaa u horreeyey alqiblatu qibladii qad naraa taqalub wajhka fi اsamaa waan soo marnay wa qaala wuxuu yhi rabbigan subxana wa tacala wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaثata quru saddex daahir noqosho naftooda hala sugeyno oo ha u kaadiyeena walaa yaxilu lahuna uma banaana an yaktumna inay qariyaan maa arin iyo canug khalaqa uu umay allah alla weyne fii arxaamin raximkooda ilaa qowlihi laga gaaro idaa in araaduu islaaxan ilaa laga gaaro weyaan haddii islaax ay doonayaan wadalika arrinkaas bianna arajula ninka kaana wuxuu adeeda allaqa imra'atahu haweenaydiisa hadduu fura ibnu cabaas baa hadalka wata wadalika arrinkaana waxaa weeyaan bianna arajula ninka kaana wuxuu adeeda allaqa fura imra'atahu haweenaydiisa fa huwa isaga ayaa xaqu ku xaqnimo badan oo ku haboon birajcatihaa inuu soo noqsado wain allaqaa alaaan saddex baa ha ku fure saasay xaalad ahaan jirtu leeyi fanasakha dalika arrinkaas yuu rabbiga nasakha subxana wa tacala wa qaala wuxuu yidhi aalaaqu furiinka marataani waa laba jeer faimsaakun haddii laba jeer ay marka ay dhacdo faimsaakun bimacruufin haysasho oo wanaag lagu haysto oo lasoo ceshto aw tasriixun biixsaanin ama si wanaagsan in lagu dira ayuu rabbi subxaana wa tacala na faray marka alaaqa waa noocaas marba saddex haddii ay dhacdo rajco waa dhammaatay baab raja haweentii lasoo ceshanay ayuu baabkan yahay alrajca soo noqsashada iyo kusoo noqoshada uu ninka haweenaydiis markuu furo kadib uu kusoo noqday ayuu baabkan u yahay xadiid saddex kun shan boqol iyo konton iyo shanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam bna maxamed bn muthan anasi qaala xadaana moxamed bn jacfar qundar qaala xadaana shucba can qataada ibn dacamas zuhri basri qaala wuxuu yihi qataada raima allahu raxima allahu ljamiic qala wuxu yihi qataada samictu waxaan ka maqlay yunus ibn jubayr albahili iq ah qaala inuu yihi yunus samictu waxaan ka maqlay ibn cumar abdulahi bin cumar waan ka maqlay radi allahu tacaala canhuma qaala wuxu yidhi abdullahi bin cumar allaqtu waxaan furay imra'atii haweenaydayda iyo xaaskayga wa hiya iyadana xaa'idun ay xayd qabtay ayaan furay faata nabiya nabigu waxaa u yimid cumaru sayid cumar ayaa u yimid waxaa dib loo dhigay faacilkii fadakara dalika lahu arrinkaas ayuu u sheegay faqaala annabiy nabiga wuxu yh sal slm murhu isaga far yaa la faraya cabdillahi bin cumar baa la faraya an yuraajicahaa inuu soo cishto haweenaydiisi fa idaa haddii ay daahir noqoto oo xaydkii ay ka daahir noqoto yacni fain shaaa hadduu markaa doono falyudaliq ha furo hadduu doono markaa iska haysto hadduu doonan ha furo markaa weya qultu waxaan ku idhi libna cabaas waxaan u idhi yaa dhihi waa yunis qof kale ma ahan faxtasabta minha furiinkaas halka xaba ah ma xisaabsatay oo marma lagugu xisaabiyey oo maday kugu xisaaban tahay oo xabadkii aad furtay ood soo ceshatay xabadkaas makaa dhintay oo hal alqa ayaa ka baxday oo labaa kuu soo hartay miya faxtasabta minha faqal wuxuu yidhi maa yamnacuha maxaa diidi in liigu xisaabiyo oo inay iga dhacday hawsha ayadoo iga dhammaatay oo laba ii soo hartay in liigu xisaabiyo maxaa diidi ara'ayta bal ka waran in cajaza hadduu cabdالlaahi bn cumar cajisay oo qof muxuu ahaa karti darri ay ku dhacday oo wastaxmaqa u doqonoobay intuu xanaaq qaaday doqonnimo ay qaaday muxuu ahaa cajisnimo ay qaaday ama cajzi u qaaday waa marka muxuu ahaa hal ku furay maxaa muxuu aha u diida in la xisaabiyo isaga dabaalimo ku dhacdeen laftiisii marka eedeynaya laftiisii eedeynaya xadiis kun shan boqol iyo lix iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai alي abarna maxamed ibn bashir xadaثana bishr ibn khaalid alaskari wa iqaة yugrib qaala ambana yaxya ibn aadam wa iqaة faadil xaafid can ibn idriis cabdulahi bn idriis alawdi wa iqaة faqih caabid can moxamed ibn isxaaq ibn yasaar weeyaan alqurashi waa saduuq yudlis wa yaxya bn saciid alansaari wa cubaydilah ibn cumar alcumari labada waa taqana waa iqatun tabt mid walba can naafic mawla cabdlahi bn cumar bn cumar radi allahu tacala canhuma xadiidka iu tawiiliyey kow kasoo bilowa wa ambana zuhayr ibnu mucaawiyat aljucfi waa iqatun habt iqatun habt riwaayatuhu can abi isxaaq fi aakhirihi waa taqaanaan wa muusa ibnu cuqbata alasadi wa iqatun faqihu imaamu fi lmaqaazi can naafic can muusa ibni cuqba nacam wa muusa ibnu cuqba camba kuurmisa muسى بن cqبة adiga can baa kugu jirta meha haye akhyaari ya can naafic waxaa ka horeeya ka hore wa anba'ana zuhayr can musa may ku hor mise wa musa ah, mar kitaabkeenna muuse iyo ninka la yidhaahdo zuhayr uu israaciyey isku lifaaqay kitaabka eh, xaajinuur yatiimkiisana oo muxuu electronic ahna wuu kala reebay waxaan rabnaa marka habeen dambe insha allah tabaaraka wa tacaala sheekh nuur iyo sheekh cabdiwaxid inaad noo soo kala reebtaan ood labada isku dabaqad nooga soo dhigtaan inaad isku raacisaan halka dabaqa nooga soo dhigtaan inaad noo soo kala reebtaan ood muxuu ahaa taalibu sheekhiis ka dhigtaan labadaas inkaga fadhinaa insha allah habeenka sabtiga ay soo gelaysa ha hilmaamina haddii aan hilmaannana hala qabta kulleetiga labada sheekh waayahay wa musa bn cuba can musa bn cuqba labadaba waa waarid alasadi iqat faqiih imam fi اlmahaazi can naafic mawla cabd bn cumar bn cumar radi allahu ta anuma qaaluu waxay yihahdeen ina bna cumar cumar ayaa ibn cumar ayaa laga wariyey qaaluu waxay yihahdeen ragga iyaga ah ina bna cumar cabdulahi bn cumar alaqa imra'ata haweenaydiisii ayuu furay wa hiya iyadana xaaidun xeyd qabto fadakara cumaru cumar wuxuu sheegay radia allahu ta arda arrinka isaga linabi igu sheegay sala allahu calayh waali wasalam faqaala wuxuu yidhi nabigeena cala sl sl mur farhu cabdullahi bin cumar falyuraajicaha haweeneyda soo noqsado ha soo cishto xataa taxiida ilaa ay ka xaysho xaydatan ukhra hal xaydoo kale xayd kale faidaa ahurat haddii ay daahir noqoto fain shaa hadduu doono allaqaha wuu iska furi wain shaa hadduu doono amsaka waa iska haysani fainahu ka isaga ah oo habkaas uhriga lagu furo gabadha iyadoo daahir ah aalaaqu waa alaaq alladii alaaqaas oo ifriin amara uu faray allahu alla weyne caza wajala bihi isaga uu faray weeyaan wa qaala wuxuu yidhi faطalliquuhunna ufura ama kufura liciddatihinna ciddadooda waxaa weeyaan kufura ama ufura kufura weeyaan marka ciddadaas ilaahay dumarka in lagu faro uu faray waa iyada oo muxuu ahaa in lagu fura uu rabbigan faray subxana wa tacaala waa haweeneydiioo daahir ah in la furo weliba daahirkaasna aan looga galmoonin oo lagula kulmin waa in lagu furo saas weyaan saasuu nabigeenna ad saasuu muxuu ahaa waxaa weeyaan nabigeenna cadayna sala allahu calayhi waaalih wasalam xadii saddex kun shan boqol iyo toddoba iyo kontonaad waa saxiix akhbarna cali bn xujr albaqdaadi waa iqat xaafid qaala anbana ismaaciil ibn culey waa taqaana waa iqat xaafid isna can ayuub بن abi tamiin sakhtiyani wa iqaة habt اxuja can naafic mowla cabd lahi bn cumar qal wuxuu yihi naafic kaana wuxuu aday ibn cumar cabdulahi bn cumar idaa su-ila haddii wax laga weydiya can rajuli nin oo alaqa furi imraatu haweenaydiisa wahiya xaaidun iyadoo xayd qabto fayaquul wuxuu dhihi jiray ama in alaqaha hadduu furay miya waaxidatan mid uu ku furay oo inatayni ama laba uu ku furay fa ina rasul rasulka sal sl amara wuxuu faray an yuraajaca inuu soo ceshto haweenaydii xayd ay qabtaa waxaa weeyaan hal ama labuu ku furay iyadoo xayd qabto nabigeenna wuxuu faray inuu soo ceshto uma kadibna yumsiku yumsikahaa uma yumsikhaa uma yumsikuhaa wuu haysani haahay xataa taxiida ilaa ka xaysho maxaa idiin qoran uma yumsikhaa mise uma yumsikuhaa uma yumsikkahaa maxaa idiin qoran uma yumsikaha wahaysani xataa taxiida ilaa ka xaysho xaydatan xayd ukhra ee kale uma kadib tahura tahura ay ka daahir noqoto uma kadib yualiqahaa wuu furaya qabla an yamasa intuusan taabaninka hore wa ama in alaqa hadduu furo miha alaaa saddex oo ku fura faqad casayta oo xaaskiisa ama xaaskaaga ad ku furta saddex hahay faqad casayta waad ku caasisa allah laweynaad ku caasisay fii maa amaraka bihi wuxuu ku faray ayaad ku caasisay oo min alaaqi imraatika haweeneydaada habka loo furaayo alaaqu marataan xabad ama laba ayaa la rabay saddexdi adi haddii aad marka aad riday ama saddexdiiba iska dabageysay hay alla amarkiisaad ku caasisay habka dumarka loo furayo habka duwanaad u furtay kow tan labaadna wabaanat minka imraatuka haweeneydaadana banaanka kaa martayo ayada iyo adiga isdayseen kala guurteen wabilahi towfiiq xadiiska kun boqol iyo sideed iyo kontonaad wa xadiiku waa saxiix weyaan akhbarna yuusuf ibnu ciisa marwasiyu الزهري واثقة فاضل قال حدثنا الفضل بن موسى السناني واثقة ثبت ربما أغرب قال حدثنا حنظلة حنظلة حنظلة نinka waxaa weyaan ابن أبي سفيان القرشي واثقة حجة عن سالم بن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبع في عهد التابعين رحم الله الجميع عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه عبد الله بن عمر طلق wuxuu furay imrأaته haweeneydiisi wahiy xaydan iyadoo xayd faamarahu rasul rasul kale wuxuu fadhiy nacam ya maxaa ku jiro masaxanta o can ibn cumar radi allahu ta anhuma anahu cabdillahi bn cumar dalaqa wuxuu fadhi marata haweenaydiis wahiy xaydon iyadoo xayd qabto faamarahu rasul la nabig al wuxuu fadhiy sal l slam an yuraajicaha faraajacahaa kadibna wuu soo cishtay xadiis saddex kun shan boqol iyo sagaal iyo kontonaad waa xadiid saxiixisna qال الإmام أخبرنا cمر بن علي فلاس wa ثقة xاaفظ qال xdثna أبو cاaصم الضحاkي بن مkلد الشhيباني wa ثقة hbt qaala wuxuu yihi أبو cاaصم xadثna أبو cاaصم qاala iبن jurayج أبو cاaصما u sheegay inuu yihi iبن jurayج qاala iبن jurayج cabdالعaزيز بن cabdالملك بن jurayج wa ثقة hbt يurسل وydلس akhbaranii wuxuu ii sheegay wuxuu ii sheegay ibnu taawus cabdullahi ibnu taawus oo iqatun faadil caabid ahaa ii sheegay can abihi abihiis oo taawus ibni kaysaan waxaa weeyaan oo iqa ah faqiih faadil ah annahu taawus samica inuu ka maqlay cabdullahi bni cumar ibn khaaab radia allahu tacala anum yusalu isaga wax laga weydiina can rajuli nin alaqa mra'ata haweenaydiisa furay xaaidan xaalayta mid xayd qabto fa qaala wuxuu yidhi yacnii nin baa cabdullaahi bni cumar u yimid isagoo wax ka weydiina haweenaydiisii nin furay iyadoo xayd qabta hadalka marka cabdulahi bin cumar meeshuu fadhiya asagaa waa la weydiina ninkiiu hadalku celiy wuxuu yidhi atacrifu miyaad garanaysaa faqaala wuxuu yidhi cbdulahi bin cumar atacrifu cabdallaahi bni cumar cabdulahi bin cumar miyaad taqaanaa qaala wuxuu nacma waa asagii mogta waa aqaanaa weyaan qaala wuxuu yidhi fa inuu bin cumar allaqa wuxuu firi marata haweenaydiisa xaydan xaal ay tahay iyadoo mid xayd qabto faata cmaru cumar wuxuu yimid anabi nabig sal slm faahbarahu habr arrinka ayuu sheegay aan sameeyey ama uu sameeyey cbdillahi bn cumar fa amarahu cabdillahi bn cumar wuxuu faray nabigeena ala sl slam an yuraajicaha inuu soo cishto xataa tahura ilaa ay daahirka noqoto walam asmachu walam asmachu ma aanan maqlin yaziidu calaa hada intaas in ka badan isagoo sheega maan ka maqlin ayuu yidhi sidaa weeyaan xadiidka kun boqol iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas akhbarna cabda ibn cabdilaahi alkhusaaci waa iqa qaala anbana yaxya ibna aadam waa iqatun xaafidun faadil xa waanbana camr ibn mansuur nasaa-i waa iqatun dabt qaala xadaana sahl ibn moxamed abu saciid alkufi iqatun yatashayac qaala umbitu ama nubitu waxaa liiga waramay can yaxya ibnu zakariya alhamdani waa iqatun mutqin can saalix ibni saalix alhamdani waa iqatun iqa iqatu iqa waa iqatun habta oo kale ama ka daranba can salma ibnu kahayl alxadrami waa iqatun yatashayac can saciid ibni jubayr can ibn cabaasin radia allahu tacala canhuma can ibn cumar cabdulahi bn cabaas wuxuu ka warina cabdulaahi ibni cumar abaadiladi ay kala warinayaan ana nabiya nabigeena sal l slm wa qaala camar camar wuxuu yidhi camar mansuur weeyaane markuu warramayay ina rasuula rasuulka al sal allahu alayh wasalam kaana wuxuu ahday alaqa mid furay xabsa mid furay uma kadibna raajacahaa wuu soo cishtay wallaahu aclam intaas waxaa ku gebagaboobay kitaabu alaaq ilaahayna subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa inuu alaaq naga badbaadiyo aamiin dhaha maxaa yeelay hadduu alaaq dhaca rafaad baad geli bad aad ku dhici haweeneydaadana bad bay ku dhici ilmahaadana bad bay ku dhacayaan waa la kadeedmi dadka dhan waa kadeedmi xaqiiqatan alaaqa meeluu u roon yahay laa aabbihii uusan u ronayn walaa hooyadiiusan u ronayn walaa masaakiinta ilmihii u ronayn walaa raximka ku noolaa wadajooggaas iyo ciddaas ka faa'idaysanayn ah, u ronayn walaa xataa shaqaalihii guriga ka shaqaynaysay yacni inta ummad ahoo gurigaas ku nool oo wax un ay ka soo gaaraysa wax sahlanba mararka qaar markay kugu yar taagnaato ood kadeedantahay mid muxuu ahaa walaalkaa gurigiisa aadoo muxuu aha wax ka soo yara dhadhemi iyo wamaa ilaa daalika waa iska baabkaas guri meel dhisan khayrun baa yeele shaki ma laha marka waxaa weeyaan guurkaas inuu taagnaado aad ha looga shaqeeyo waxyaabaha qolyahan reer yurub iyo qolyahan reer galbeedka guud ahaan ay ku kadeedan yihin waxaa ka mid ah oo runtii dhaqankooda baabi'iyey bini-aadanimadooda baabi'iyey gaalnimada waaba gooni oo waxaanaba ka weyn tahay laakiin iyagoo gaalo ah ayaa waxaa weeyaan qowsas isku xiran oo iswata oo takaaful sameeyo ay lahaan jireen waxaa laga soo galay qowskii waa la kala furfuray lidaalika masaa'ibtan ad arkayso oo ku dhacday akhlaaq xumida ah oo xataa xayawaanaadka ilaahay subxaana watacaala u khalqay waxyaaba ay ku dhaqaaqayn ay maanta ku dhaqaaqayaan asbaabta ugu badan waxaa keenay qowska oo burburay iyagana waxaa weeyaan waxay ka shaqaynayaan in qowsaska muslimiinta la burburiyo iyo ummadaha kale qowskooda in la burburiya ka shaqaynayaan ma maqli jirteen waddat الzaniya an yakuuna الnisaءu kuluhuna zawaanin haweeneyda dhilada ah waxay jeceshahay in dumarka oo dhan ay dhilo wada noqdaan maxay sababta mataqaanaa waxay sababta tahay kaligeed maxaa loo ceebaynaya lidaalika waxaad ogaataan dadka fasaadsan waxay isku dayayaan inay dadka fasaadiyaan soo ma arkin dadka jaadka cuna jaadka dadka qayiila kole aad baa u taqaanaa qof wax ka deeqsisan oo ugu deeqsisan qofka aanan qaadka cunin lama arko qofka qaadka cuna deeqsi maaha inay siinina laga yaabo ay ku adkeeyaan laakiin qofka muxuu ahaa qaadka aan cunin nin walbuu kugu martiqaadi markaad soo muxuu ahaa waa lagu dhiibi maxay mataqaanaa sababta wuxuu diidayaa mirqaankaas inaad ka qashqashto lianna haddii aad ka qashqashto ood muxuu ahaa waxaan wax xaaraan iyo baabkaa saas waa ii sheekay iyo aad tidhaahdo moogtahay wuxuu noqonayaa waxaa ku goa ah, bahalkii ya mirqaanka iyo taksiintii wixii ka wada qarimi wa calayhi marka wuxuu rabaa dadka dhan in marka iqaadka ay la cunaan ay waxaa weeyaan dad dhan la wada aado marka nimankaa reer yurub marka iyo reer galbeedka waxyaabaha ay la dagaalamaan waxaa ka mid ah qowska in la burburiyo qowska burburkiisana waxaa weeyaan meesha u dambaysa waxaa weeyaan waa in alaaq u dhaca hadduu alaaq dhaca marka qowskaas kala teg la kala guur marka annaga aan ku mintidna aan iska adkaysano aan iska adka soomaalida waxay dhihi jireen dameerka xaaraantii maaragtay dameerka markuu u doonanaa dameerta kale waxiisa u doonani wa xaaraanti ku dhaca maaragtay waxaa lihi dameer daankeeda waxay ugu adkaysani mamaadda aga yar khaldan tahay waxaa kaa hareena misaxaysaan isax ya waxaa kaa haraana yani dameerta inay haraanti u qaato daankan ku dhufata oy kan ku dhufata oy halkaa shaf ku dhufata oo dee xaalad koleyba qof binaadamta lagu dhuf u dhiman lahaa la mariyo intaasna uu muxuu ahaa waxay leeyihin waxaa kaa hareeno marka waxaa weeyaan gabdhaha yaan la furin ya sheekh wallahi waa adagta oo adag ani kolley intaan aqaano dadka eh, intaan ka aqaana akhyaarta aan iska ag iyo adeero iyo ummadda hadda aan eh, muxuu ahaa aan isku dhex nooleynay ama na dhalay dumarka ma furi jirin abadan abadan ma furi ma furaana ah? ma kuwaan gaalada ah ha galbeed kenya u maliyey oo kuwaan kuwaan berigii hore oo taqriiban hadda intaan hawradii faransiis ka dhacday oo kun sideed boqol iyo xogaho ahayd oo kaniisadii lagu caasiyey intaa dhicin ka hore ya aلthawra calى moogta kaniisada nimankan reer galbeedka had inay diin la dagaalama sooma arkin diimaha iyo waxaas kulli ay diidayaan dhib waxaa lagu soo imtixaamay diinta oo nimanka kaniisadaha mas-uulka ka ah ayaa waxaa weeyaan dadka addoonsan jiray ayaga iyo kuwa boqorada reer yurub ayaa isku xirtay kuwaana waxaa weeyaan suldada iyo boqortooyada ay dadku gumaysanayaan kuwaana diinta ay ku gumaysanayaan lidaalika hantida waxaa kala qaybsaday nimanka kaniisada ragga madaxda ka ah iyo niminkan waxaa weeyaan eh, boqorada oona heshiisa isku dhanaysani dadki marka iqaac ahlid ay u sameeyeen oo qofka waa xamaali un waxbaad fali bas hanti maba yeelan kartidba dadki marka halkaas ay u galeen waxaa dhacday marka in laga shaqeeyey oo la nimankaan aan ku caasina midda kale xataa cilmiga caadiga kaba soo qaad in maanta eh, wax technology la samey aan science wax un lala imaado kaniisada ay diidi jireen lidaalika qofkii baabkaas laga maqlo isagoo jooga taagan ayaa mxuu aha salbiga lagu samayn jiray inta la qabto marka cilmigii maadiga ah ay la dagaalameen horumarkii ay la dagaalameen cadaaladdii ay la dagaalameen dadkii waxaa weye caqligoodii ay ku ciyaareenoo caqliga bini aadanka ha yaseen oo qofka waxaa weya waxay kuleeyihin kaale adiga dembi kasta samey wax walb soo samey noo imow in yaroo lacag bixi rasiid waxaa lagu goynaya oo dembidhaafah rasiid dembidhaaf a lagu goynaya wax walba soo samey maalinta axad aad imaanaysaa inta waxaw lacagaad bixini jilbahaad muxuu ahaa aad dhiganaysaa alictiraaf bilkhaiica wax alle wixii ka food samaysay ayaad marka kii gaalka ahaayoo kaniisada madaxda ka ahaa ayaad marka u qirinaysa o saasaan sameeyey intaas zinaan ku dhacay intaan ka dhacay saasaan sameeyey waxaasaan xaday kaana yeelay waad calacali kadibna xooga yar lacag waad bixini waxaa lagu goynaa rasiid marka dembigaad hor laafi soco ya sheekh a tamiidka tamiidka dhahna kaas axsanta marka arrinta ayada waxay keentay in hawro lagu kaca kaniisadii wax alla wixii marka diin kristan eh, ah o dhan lagu kaca oo hadda calmaaniyaddan ad arkaysaan liberaalyada iyo nimankan reer yurubo ilxaadka oo ilaahay diidnimada iyo nimankaana sabab u ahaa mishkiladdii marka midda kale kristanka wax axkaam aho macno laho ku sugan ma lahan waxaa weyaan waa mawaaciid inta badan kitaabkooda hadda eh, mxu ah, injiilka waxaa weeyaan kitaabkan oo towraadka axkaam aad badana ku jirta laakiin injiilka waa mawacdi iyo qisas iyo waxaasay u badan yihiin mutaaalabaadka xayaatadooda iyo noloshoodana ma dabooli kara kadibna diinta islaamkana waxay kaga qiyaas qaateen dabaalnimada ku dhacday sidii tii dulmiga ku dhisnayd oo qolyahan krishtanka muxuu ahaa madaxda ka ah ay wateen sidii oo kale marka diinoo dhanba qori iyo qiiqiis isla tuura ka dhacday marka wax alle wax diinaha isla wada tuur mugugufey hadda ninkan macron oo lakerla iyo mxuu aha iyo tiimkan la socda waxay u haystaan dabaalnimada haysato kitaabka qur-aanka ah oo ilahay uu yihi subxaana watacaala maa faradna fi lkitaabi min shay oo wax walba tibyaana likulli shay caddayna oo waxaa weyaan xitaa musqusha habka loo gelaayey kitaabka iyo sunnada caddaynaysa ad ilaahay subxana wa tacaala calaa lisaani rasuulihi uu ku caddeeyey ma aaminsana inay saas yihiin cadaaladda ku sugan qur-aanka oo muxuu ah likulli axad sunnada nabigana ku sugan iyo waxaa weeyaan xoriyadda dadka ilaahay uu siiy subxana wa tacala rasuulkiisana u caddeeyey waxaas uma muuqdaan kii marka dulmigiyaa ku taagan ya dulmigiyaa ku taagan markaasa waa alw diin la yihahdaba tuur xag u rid saasay leeyihin marka laakiin inta ay hadda beladan dhicin ka hore oo hadda qolyahan calmaaniyada eh, aan la qaadanin oo eh, kaniisadda ay wax maamuleysay guur ka baxsan eh, ka baxsan eh, kaniisadda ma jiri jirin guur faamille caadiga dhisnaan jiray lidaalika boqorahooda xilliga hataa sawirka uu soo gaaray way xijaaban yihiin muxuu aha yutubyada gala boqoradii muxuu ahaa amaba sbain iyo dalalka qaar boqoradoodii switzerland iyo boqoradoodii dumarkooda markaad aragto kun sideed boqol iyo xoogaho waa xijaaban yihin qobwa indhaho hataa waa dadan yihin waa boqoradii gaaladaha kristanka beladan marka mar dhow oo muxuu ahaa ay dulmiga ayaga ay keeneen ayaa dhacday xaaladda marka kala furfuratay laakiin guurku wuu jiri jiray inta hadda laakiin calmaaniyadda ay qaateen oo xayawaannimada ay gaareenoo waxaa weeyaan oo hadda xaalad ay leeyihin nin iyo dumar nin laba nin guursadeen laba nag guursadeen oo sharci loo dejina oo qofka hor imaado waa la ciqaaba le oo xaaladda waa xaalad moogtahay yacni halaag unbaa dhiman bas maanta wax u dhiman reer yurub iyo maraykan oo sidii qowmu luud hal mar inta la qabto muxuu dhulkoodii haf lasii la qaado marka halkaa lagey kadib lasoo rog waxaan ahan u dhiman lama arko qowmu luud sidii la yeelay waxaan ahan u dhiman lama arko xaalad weliba xataa aad la yaabays qowmu luud hataa dumarkiis ma guursan jir ragga basm baa muxuu ahaa midda kale guur caadi ma ahayne faaxisho ay sameynaan oy fuxush u arkaanay ahayd marka in badanoo ayaga ka mid ah oy qaar raacayaan lakiin hadda arintaa waxayba noqonaysaaba in madaxweynihii adduunka ugu xooga badnaa oo dalka ugu awooda badnaa uu inta ugu yimaado madaxweynaha kenya oo xasuustaan uu yidhaahda shawaadda iyo qolyahan oo muxuu ahay geyga laleeyahay xaqood ha la sii markaasa madaxweynaha wuxuu yidhi dalka eh, ina kenyaata wuxuu hi annaga waxaas wax ka muhiimsana noo taagan annaga faqri iyo tacliin la-aan iyo koronto la-aan iyo biyo la-aan iyo malaariya iyo jinni iyo xanuun marka waxaas anaga hadda baab noo yeel awlowyaadna ma ugu dhahay u reer magaale xagga naga dhig u dhahay kole khudbada ayadoo duumada waad degeysan kartaan ficlan waa ka caqli badnaa waana ka xikmad badnaa waana ka xataa fitro dhama iskuma dhow waana labadii nago waa kenyaan la socdaya obama ayuu ahaa ninka kale kenyaan laakiin xagga la tagayo warshad la geliyoo la fasaqay oo bala ay iskugu tagto u ahaa marka calcumuum guurka lagu dadaalo in la ilaaliyo curaa الزواج hala ilaaliyo arinta ayada waxay keenaysaa in shuruur badan lagaga badbaado insha اllah tabaaraka watacaala naam ya sheekh a ayaga waxay ka soo saareen harci waanays waxay dhaheen qofkii muxuu ahaa baabkaas keeno hala dilo dil ay ku xukumeen qofkii oo ragaa isguursana ama dumar isguursana la museveni mogta waa dadka hore wuxuu dhahay haba la dilo kawa looga siiy yuusan noolaanayba